alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w slى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati lmaa'id aynu ku soo jirnay khaas ahaan waxaynu joognay aayadda sagaal iyo lixdan iyo labada aayadoo ka dambeeya ayaynu laqbada koowaad marnay allah waxau yidhi ina aladiina aamanuu kuwii rumeeyey waaladiina haaduu iyo kuwii yahuudiyoobay humulyahuudu waa yahuudda haaduu asalkeedu wuxuu ahaa noqoshada ayuu ahaa innaa hudnaa ilayk yacni markay yidhaahdeen innaa hudnaa ilayk waxay uga jeedeen xaggaagaanu ilaahay oo u soo noqonnay yacni markaa saasaa looga jeeda marka haadu aladiin waladiina haaduu yahuuddaa loo jeedaa marka xagga allah inay u noqdaan waxay ahayd ammaan bay ahayd ammaan bay ahayd e, erayga alyahuud ma waxaa laga soo qaatay yacni markaa e, haadu oo haadu bimacnaa hudna markay yacni yidhaahdeen yacni haaduna waa isla maadada weeyaane mise waxaa laga soo qaatay akbaru awlaadi yacquub oo yahuuda la odhan jiray ayaa markaa lagu magacaabay culammada laba qowl bay keliyihin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen yahuuda oo ahaa awlaaddii yacquub kii ugu weynaa ayaa yahuud laga soo qaatay ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen haaduu yahuudna yacni taasaa laga soo qaatay leeyihin marka waagii hore marka haba ahaato in noqosho ilaahay xaggiisa loo noqonaya ha looga jeeda markii dambe magac bay noqotay alyahuud lagu magacaabay marka lagu socdo halkaa in laga soo qaatay almuhim hadda waxaa looga jeedaa yuhuudda waaladiina haaduu yakuu yahuudiyoobay humulyahuudu waa yahuudda mubtada'un mubtade weeye waaladiina ayaa mubtada'a wasaabi'uuna iyo saabi'iinta waa kuwa diin ka baxoo diin kala galay ayaa saabi'iin la yidhaahdaa firqatun minhum jalaalaynku wuxuu maray koox yuhuudda ka mida inay yihiin saabi'iintu laakiin ahlucilmigu waxay u badan yihiin inay kiristaanka ka mid yihiin waynu sheegnay culamada qaarkood oo markaa iyaguna tilmaamay cid kasta oo diin ka baxdaa oo diin kala gashaa in saabi'i la yidhaahdo saas aawadeed sheikhulislaam ibnu taymiya uu yidhi saabi'iintu waxay u qaybsamaan saabi'iin mushrikiin ah iyo saabi'iin yacni muwaxidiin muwaxidiinahoo mu'miniin ah waayahay wanasaara iyo kiristaanka wa yubdalu min almubtada'i mubtadaha waxaa laga bedelayaa man aamana manta ayaa laga bedelayaa manta ayaa laga beddelayaa marka waxay noqonaysaa bedelubacdi min alkulli yacni bacdi baa laga bedelaya kulli laga bedelaya man aamana kii rumeeyey ay minhum oo iyaga ka mid ahaaday kuwaa la sheegay marka waxa weeye markaa bedel la sameeyo bedelubacdigu wuxuu u baahan yahay damiir uu noqonaaya ayuu u baahan yahay waxa laga bedelaayo marka damiirkee waa qadaray man aamana kii rumeeyey minhum oo kuwa la soo sheegay ka mid a ah saddexda qolo waladiina haaduu iyo wasaabi'uuna waalnasaara saddexdaba waa laga wada beddelaya koodii rumeeye iyaga ka mida billaahi allah rumeeyey walyowmi alaakhiri maalinta dambe qiyaamadana rumeeyey wa camila saalixan sameeyey camal wanaagsan falaa khawfun cabsi ima ahaan calayhim yaga korkooda walaa hum yaxzanuuna iyagu ma aha qaar murugoonaya ama tiiraanyoonaya ma aha fi laakhirati aakhira gudaheeda mubtadaha khabarkiisu wuxuu noqonayaa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun in lagu khabra ayuu noqonaya wadaallun calaa khabari inna inna khabarkeedana waa ku tusinaya oo ina aladiina aamanuu iyada markaa khabarkeedii mee ahlucilmiga qaarkood waxay mareen inuu muqadar yahay oo tani daalli u tahay waana sida mufasirku marayo marka waxay ka dhigan tahay ina aladiina aamanuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun waana marka lagu socdo iimaankan inuu yahay iimaan xaqiiqiya inuu yahay laakiin haddii lagu socdo siday culammada qaar mareen aladiina ina aladiina aamanuu in laga tilmaamayo kuwa afka baarkiisa ka rumeeyo oo munaafiqiintii looga jeedo afarta qoloba in marka ay noqonayso inta laga wada khabraayo kaannahu maxalka lagaga cadfay ina aladiina aamanuu ina iyo isimkeedu maxalu yacni waxay yaalliin maxalu rafcay isku yaalliin markaasaa maxalkii baa lagaga cadfay waaladiina haaduu markaa dabeedna iyagoo saa wada socda ayaa dabeed markaa laga beddelaya calaa haada waxay noqonaysaa munaafiqiinta afka ka rumeeyey iyo yuhuudda iyo kiristaanka iyo qolada saabi'iinta ama yuhuud ha ka mid ahaadaan ama kiristaan ha ka mid ahaadaan yacnii kii rumeeyey ee intaa ka mida ah, camal wanaagsanna la yimi falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun laakiin haddii la yidhahdo iimaanka hore wuxuu markaa noqonayaa iimaan xaqiiqiyuu noqonayaa waxay noqonaysaa khabar kale in loo qadaraayo khabarkaana waxaa daali u ah yani markaa kan dambe ayaa markaa daali u ah falaa khawfun calayhim walahum yaxzanuun marka macnuhu wuxuu dhacayaa ina aladiina aamanuu kuwii rumeeyey iimaan xaqiiqi oo dhab ah falaa khawfun calayhim wala hum yaxzanuun cabsina korkooda ma ahaan mana murugoonayaanoo qaar murugoonayana ma aha waladiina haaduu wasaabicuuna wanasaara man aamana biاllaahi walyowmi alaakhiri wacamila saalixan falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun laqad akhadnaa miihaaqa banii israa'iil ay wallaahi yo laqad akhadna dhaar baa qadaran haddaad laqad aragto dhaar baa la qadarayaa laamkaa hortii laqad akhadnaa ay wallaahi allah baan ku dhaartay laqad akhadnaa xaqiiqee waa qaadnay miihaaqa banii israa'iil reer banu israa'iil ballankoodii ayaanu qaadnay cala aliimaani billaahi wa rasulih waxaanu ballanka kaga qaadnay iimaanka allah la rumaynaayo iyo rasuulladiisa la rumaynayo ayaanu ballan kaga qaadnay wa arsalnaa ilayhim waxaan u soo dirnay iyaga intii ka ahaatay rasuullahn u soo dirnay kullamaa jaa'ahum rasuulun goor kastoo u yimaado rasuul mar kasta uu rasuul u yimaado rasuulkaasoo minhum iyaga ka mid a uula yimaado bimaa laa tahwa anfusuhum waxayna nafahoodu doonayn oo jeclayn uula yimaado hawiya yahwa jacaylkaa loo isticmaalaa weliba waxaa loo isticmaalaa jacaylka waxa sharka ah waayo ma soo aroorin bay yidhaahdeen culammada qaarkood say tilmaameen in la yidhaahdo yahwa alkhayra khayr buu doonayaa jecel yahay yuxibu baa markaa la yidhaahdaa laakiin hawiya yahwa hawan maadadani waxa weye waa ficilkii hawa alhawa waa masdar ya marka waxa weeye hawadu qur'aanka waxay ku soo aroortay iyadoo la dhaleecaynayo inbay soo aroortay hawada iyadoo la ammaanayo qur-aanka kuma iman ilaa laynoo sheegay hawada in laga yeesho ilaah la caabudo afara'ayta man ittakhada ilaahu hawaah yani marka ilaah la caabudo ilaah laga yeesho marka hawadii madmuum inay tahay oo hanuunka ka horjeedo ayaa laynoo sheegaa fain lam yastajiibuu laka faclam anamaa yatabicuuna ahwaa'ahum ahwa wa jamcu hawa hawa baa la jamciyey ahwaa baa lagu jamciyey hawaana asal ahaan waa masdar hawiya yahwa hawan min mm, baabi farixa kulamaa jaa'ahum goor kasta u yimaado rasuulun rasuul u yimaado waa qoladii reer banu israa'iil rasuulkaasoo minhum iyagaa ka ila nebi walba waxaa loo diri jiray qowmkiisa loo diri jiray nebi maxamed nebiyadii ka horreeyey wa kaana nabiyu yubcasu ilaa qowmihi khaasatan wa bucistu ila annaasi caama bima laa tahwa anfusuhum waxaa nafahoodu aynay jeclayn uu la yimaado oo min alxaqi xaq ah rasuullah waxay la yimaadaan waa xaqun tawdiixaanun bay u sheegeen min alxaqi kadabuuhu waa beeninayeen fariiqan minhum kadabuu koox ka mida rasuullada waa beeniyeen wa fariiqan minhum yaqtuluun koox ka mida rasuulladana way dileen marka qataluu lama odhanayo yaqtuluuna la yidhi mudaaric baa laga cabbiray mudaaric ayaa laga cabbiray marka fawaasisha aayaadana waa la waafajinayaa oo maadaama nuun ay ku dhammaanayaan yacni marka fawaasishii aayaadka waa la waafajinaya siduu wa tilmaamaayo faa'iide kalena waa ku jirtaayo yacni waxa weeye xaaladii tagtay baa waxaa looga warramayaa sidii wax joogo xaadira ah looga warramaya waayo markan lafteeda yuhuuddu waxay isku dayayeen nebi maxamed inay dilaan way u suurogeli weydii ya marka dilkii ay nebiyadii hore markaa qaarkood ay laayeen way ku faraxsanaayeen oo way markaa dee yacni mid ay ka xumaayeen ma aha nebi maxamedna hadday u suuro yacni way dili lahaayeen oo marar dhowra isku dayeen inay nebiga calayhi salaatu wasalaam dilaan wa fariiqa minhum yaqtuluun koox ka mida nebiyadana yaqtuluuna bimacnaa qataluu waa dileen laakiin sidiiba dee u niyeysan yihiin nebiyada inay laayaanoo nebi maxamed ba aynay markaa hadday u suuro gasho teella aynay u dhigteen dilkiis ka zakariya wa yaxya waa sida zakariya iyo yaxye nebiyaday dileen bay ka mid ahaayeen watacbiiru bihi cabbiraadda laga cabbiray bihi yaqtuluuna laga cabbiray oo ficil mudaaric lagu cabbiray duuna qataluu aan maadi lagu cabbirin iyadoo dilku hore u dhacay xikaayatu lilxaali almaadiya waa xikaayo laga xikaayoonayo laga qisoonaayo xaalo tagtay ayaa sidii wax joogo hadda xaadira looga qisoonaya oo loo sheegaya si loo tasawuro hmm. ta kale waxaana la tilmaamayaa inay sidii markaa doonayaan inay markaa dilaan kaannahum minka ay dilayaan lilfaasilati waxaa sidaa looga xikaayoodo yaqtuluuna loo yidhi faasilada ayaa loo yidhi faasilada waxaa loo jeeda fawaasisha aayaadku ku dhammaanayaan aayaadkii waxay ku dhammaanayaan aayadahani nuun bay ku dhammaanayaan aayadaha ka horeeya iyo aayadaha ka dambeeya yacni qaarkoodba waxay ku dhammaanayaan nuun bay ku dhammaanayaan walahum yaxzanuun baa ka horaysa waxaa kasii horeeya falaa ta'sa cala alqawmi alkaafiriin yacni marka ina allaha laa yahdi alqawma alkaafiriin baa kasii sii waxaa ka dambeeya wallahu basiirun bima yacmaluun marka fawaasisha aayaadka ayaa markaa la waafajinaya marka laba faa'iido alfaa'iduu sheegay culammadu laakiin waxay yidhahdeen laba faa'ido in lagu wada gudanay way dhacdaa oo faa'idana waa fawaasisha aayaadka in la waafajinayo faa'idada kalena waxay tahay waa in laga tilmaamaayo yacnii dilkii nebiyada ay dileen inay markaa sidii ugu faraxsan yihiin yacni nebi maxamedna haddii ay u suuro geli lahayd inay jeclaan lahaayeen inay dilaan laakiin ilaahay baa ka dhowroo ka ilaashay waxasibuu anlaa takuuna fitna waxasibuu waxay maleeyeen anlaa takuuna fitna fitna inaynay jiraynin ayay markaa maleeyeen saynu hore u soo sheegnay takuunu iyo takuuna ayaa labadaba la akhriyey laba qiraa'oo sabci ah nuunka in la godo iyo in la kordhigo marka marka nuunku kor dhigan yahay antu waxay noqonaysaa naasibay noqonaysa antu waxay noqonaysaa naasiba ayay noqonaysa xasibuuna waxaa loo fasirayaa xusbaankii malaha ahaa loo fasiraya calaa haada waxay noqonaysaa in la yidhaahdo calaa haada laqbadu waxay noqonaysaa in la yhahdo waxasibuu waxay maleeyeen anlaa takuna fitna ay anlaa taqaca ama taxsula fitna inaan fitna jiraynin ayay maleeyeen takuunu waxa weeye mar walba waa taammo naaqiso maaha taammo marka leeyahy waxaa loo jeedaa marfuuc bay ku kaaftoontaa waduu tamaamin maa birafcin yaktafi ya yacni markaa ka tamaamka u saaxiibka ee taammada ahi sida kaanada iyo waxa la midka ahi marfuuc bay ku kaaftoontaa yacni uma baahna khabar ay nasbisato uma baahna marka ay noqoto takuunu antu waxay noqonaysaa muafafa min aaiil mukhafafa min ahaqiil ay noqonaysa ay annahu ayaa macnuhu dhacaya marka xusbaankana waxaa loo fasirayaa in looga jeedo macno yaqiin ah min hayr ilkhaalib oo waxasiboo aan loo fasirin waa maleeyeene la yidhaahdo way markaa yaqiinsadeen bimacnaa iyagu yacni waxay yaqiinsadeen inaan markaa fitno aynay jirin baa cindigooda sidaa ictiqaadiyeen waxasibuu dannuu waxay maleeyeen an laa takuuna fitna fitna inayna jirayn ama waxasibuu ay ayqanuu waxay yaqiinsadeen ama calimuu waxay ogaadeen anlaa takuunu fitna ay annahu sha'niye laa takuunu fitna fitna inayna xasirayn ayay ogaadeen ama ictiqaadiyeen caqiideeyeen birafci rafca xaalu ku sugan yahi yani ficilkaa marfuucu ujeedaa takuunu wa an mukhafafatu anna waa mukhafafa min ahaqiila mukhafafa min ahaqiila maadaamay tahay yani isimkeedii wuxuu noqonayaa maxduuf buu noqonaya waa la qadaraya isimkeeduna wuxuu noqonayaa shaniga annahu ay ana asha'na arrinku laa takuunu fitna fitna inaynay jirayn bay caqiidayiin wanasbi nasbana waxa weeye markaa la akhriyo ama nasbana waa ku sugan tahay ama nasbana xaalay ku sugan tahay oo takuuna nuunka la kordhigo ficilku noqdo mansuub anta ayaa nasbinayso antaa naasib ah fahiya naasibatun fa hiya antu naasibatun mid wax nasbinaysa weeye ay taqaca fitna marka taqacu iyo taqaca kolba sidaad markaa takuunu akhrido bay raacaysaa yacni almufasiru yatbacu almufasar fasiruhu la ah, fasiraha ayuu raacaya xagga icraabta ka raacaya ay maadaamuu ku yidhi waxaa ka dambeeya wuxuu noqonayaa inuu taabicu yahay yacni xagga icraabta maa bacda ay cadfu bayaanin aw bedel mm, shadrubayt waa kii tilmaamaayey yacni marka waxyaalaha qawaacidda lagu dabdiya qaarkood ya maa bacda ay cadfu bayaanin aw ayda tafsiiryada waxa ka dambeeya ama waa cadfubayaan ama waa bedel fitnatun fitna inaynay markaa dhacayn ayay maleeyeen ama waxay caqiideeyeen fitna inaynay dhacayn marka caqiidada ay caqiideeyeen iyagu sidaa ay ku kalsoonaadeen inay ilaaba ilaa siday u caqiideeyeen tahay kama dhalanayso waxaa dhici karta arrin qalada iyagu inay iska yacni markaa yaqiin u qabaan oo iska caqiideeyeen ayaa markaa dhacaysa oo xaqiiqadu ay tahay sidaa inay khilaafsan tahay fitnatun ay cadaabun bihim cadaab inaanu ku dhacayn bay caqiideeyeen ama waxay maleeyeen inaan cadaab ku dhacayn calaa takdiibi rusuli beeninta rasuullada ay beeninayaan marka marka leeyahay cilmi waa loo fasirayaa oo xusbaanku wuxuu noqonayaa in markaa ictiqaad looga jeedo ya ma aha markaysagaa ictiqaadku mar walba inuu saxan yahay mar baa dee ictiqaad faasida qofku laga yaabaa inuu isleeyahay waxbaad garanaysaayo yacni waxa weeye wax khalada ah haddana intuu caqiideeyo uu leeyahay waa yaqiinsana haddana waxa uu caqiideeyaa tahay wax baatil ah waxaan jirin waxaan jirin hmm. rasuullada iyagoo beeniyey bay haddana waxay caqiideeyeen inaan lagu cadaabayn beenintaa ay beeniyeen waa ictiqaad baatila weeye ay cadaabun bihim cadaab iyaga markaysagaa yacni inaanu ku dhacayn ayay u maleeyeen calaa takdiibi rusuli beeninta rasuullada ay beeninayaan wa qatlihim iyo laynta ay rasuullada laynayaan rasuullada qaarkood baa loo jeedaa rasuullada may wada dilin laakiin bacdi ka miday dileen facamuu waxay ka indhabeeleen can ilxaqi xaqa ayay ka indhabeeleen falam yubsiruuhu xaqii may arag xaqii may arkin wa sammuu waxay ka dhagabeeleen can istimaaci dhegaysadka xaqa ay dhegaysanayaan aqbalayaan yacni alcama iyo assamam waxaa laga tilmaamayaa yacni sidooda waa u dhega qabaanoo codka waa maqlayaan dhirtana waa ka baydhayaan iyo haadaamaha iyo dhagxanta waa arkayaan laakiin waxaa looga jeedaa basiiradii qalbiga ee xaqa lagu arkaayey bay ka indhabeeleen qabuulkii xaqa ay aqbalayeen bay ka dhagabeeleen taasaa laga tilmaamaya ya waayo qofka hadduu waxba maqli waayo waa dhegala'yahay waa la yidhahdaa hmm, waa dhegala'yahay marka waxaa laga tilmaamayaa waa samam can ilqabuul aqbalaadday xaqa aqbalayaan inay ka dhagabeeleen uma taaba allaahu calayhim intaa dabadeed ilaahay waa ka toobada aqbalay goormuu ka toobada aqbalay lammaa taabuu markay toobad keeneen umma camuu intaa dabadeed waa indhabeeleen wa sammuu waa dhagabeeleen saaniyan mar labaad oo kufrigii iyo xumaantii bay ku noqdeen kasiirun minhum in badan oo iyaga ka mid ah, ayaa markaa dhagabeelay oo markaa xaqii ka dhagabeelay inay aqbalaan oo ka indhabeelay inay arkaan badelu min adamiir waa bedel damiirka laga bedela yacni camuu iyo sammuu waa uu damiir baa la geliyey waxaan la ogson yahay waawu damiirka marka ficilka la geliyo ficilka maadi waawu damiirka marka la geliyo inuu markaa waagu damiirku noqonaayo faacilkii noqonaayo ficilka faacilkii ficilka inuu noqonaayo marka kasiirun minhum ba haddana la keenay waxaana marka markaa jamaahiirulcarab ugu hadleen ficilka haddii markaa isimu daahira laga yeelo faacilkiisa yacni waxba marka waxa weeye looma isnaadiyo yacni marka damaa'irtii looma isnaadiyo maabu damiirkii iyo alifu yani marka looma isnaadiyo oo labada lama kulmiyo waa ay odhan jireen luqadii markaysaa lawatu akalunya albaraakiis bacdi carabta ka mida ayaa markaa dee caado waxay u lahaayeen labada inay kulmiyaan ya akalatniya albaraakiis bay markaysaga carabta jamaahirteeda ugu hadlaan jamaahiir lcarab waana sida fasaaxada badan ya laakiin bacdulcarab baa waxay ku hadleen akaluuniya albaraakiis marka waxay geliyeen waa damiir intay geliyeen bay haddana markaa isimkii oo daahirana daba dhigeen isimkii oo daahirana waa daba dhigeen hmm. marka luqadii waxaa loo bixiyey luqatu akaluuniya albaraakiis baa loo bixiyey haddaba waxay yidhaahdeen dee maxaa luqada sidaa loogu dhaleecaynayaa luqadani waa luqo fasiixo oo dee qur'aanka iyo sunnaduba waa ku yimaadeeni waxaa ka mida bay yidhaahdeen aayaddan oo kale soo qaateen uma camuu wa sammuu kasiirun minhum iyadoo waawu damiir loo isnaadiyey ayaa haddana kasiirun yacnii isimkii daahirka oo marfuuca la keena wa asaru najwa aladiina dalamuu waa mowdic kale wa asaruu waawu damiir iyadoo la geliyey ayaa aladiina dalamuu haddana laga daba keenay wa asaru najwa aladiina dalamuu marka aladiina yacni faacilkii weeye sidaa markaa soo degdegaysa waawudamiirna waa loo isnaadiyey waawudamiirna waa loo isnaadiyey axaadiista lafteedana waa ku timi bay yidhahdeen ya yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun billeyli wa malaa'ikatun binnahaar yatacaaqabuuna yacni ficilka isagoo mudaaric ah baa waawudamiir markaysaga loo isnaadiyey haddana malaa'ikatun baa markaysa markaa la keenay marka sida laakiin carabta badankooda ugu hadlaan dee waxay ahaan jirtay inaan labada la kulmin inaan labada la kulmin marka luqadaa ay culammadu marka ay ku tilmaameen luqatu akalunya albaraakiis aayadda aayaadka qur'aanka iyo axaadiista laguma xambaaraya bay yidhahdeen waayo wejigaasi waa laga fasaaxo badan yahi qur'aanka iyo xadiiska sida ku yimina waa sida ugu fasaaxada badan marka weji marka culammadu ay istidcaafayaan oo dacfi ku tirinayaan laguma xambaarayo ya marka maxaa lagu xambaaraya waxaa lagu xambaarayaa bay yidhaahdeen yacnii in la yidhaahdo yacnii isimka daahirkee dambe ayaa mubtada ah jumlada horena waa lagu khabraya waa khabar muqadam ah wejigaa culamada qaar waa mareen mar kalena waxay yidhaahdeen may waxaa lagu xambaarayaa bedel bedelku muxuu noqonayaa oo sida mufasirku maraya summa camuu wa sammuu waa indhabeeleen oo waa dhagabeeleen ka bedelo yaa dhagabeelay kaiirun marka waawu damiirkaa laga bedelay bedelkuna waa fasiix bilijmac ya yani markaa taasaa lagu markaa tilmaamaya wajarid alficla ida maa usnida linayn waau jamcin kafaaza shuhada waqad yuqaalu sacida wasacidu walficlu liaahiri bacdu musnadu waa ka odhanaayo ibnu maalik odhanaayo marka wuxuu tilmaamayaa isagu haddii ay markaa timaaddo ya markii hore muxuu sheegay sida jamaahiirulcarab ugu hadleen wajarid alficla ida maa usnida linayn aw jamcin kafaaza shuhada ficilka markaysaga ka tajriidi markaysaga damiirka oo damiir ha gelin haddii loo isnaadiyo ama ama laba hadduu faacilku ama laba noqonayo damiir ha la xidhiidhin ka faaza shuhadaa oo faazuu odhan ashuhadaau ee waxaad tahay faaza shuhadaa udheh waqad yuqaalu sacida wa sacidu walficlu lidaahiri bacdu musnadu waana dhacdaa in la yidhaahdo yani markaa sacida wa in la yidhahda waa dhacdaa ism daahirna weliba daba yaallo way dhacdaa inay timaado laakiin markaa maxay noqonaysaa walficlu lidaahiri bacdu musnadu ficilka isimka daahirkaa loo isnaadinaya musnadu ilayhi u ah macnuhu wuxuu u dhacayaa isimka daahirka daba yaalla ayaa mubtade mu'ahara ah jumlada ka horraysaana waa khabar muqadam ah siduu markaa maray waa sidaas aduwa awjuh bay culammadu sheegaan wejigan beddelku waa fiican uma camuu wa sammuu kasiirun minhum uma camuu intaa dabeed waa indhabeeleen xaqii bay ka indhabeeleen baa laga tilmaamaya basaa'irtii qalbiyada ayaa indhabeelay oo xaqii arki weydiyey wa sammuu waa dhega beeleen qabuulkii xaqa ay aqbalayeen bay ka dhega beeleen aaniyan mar labaad ka bedelo kasiirun minhum in badanoo iyaga ka mida ayaa indhabeeloo dhegabeelay bedelu min adamiiri waa bedel isimka daahirka ee ah laga bedelayo damiirka wallaahu basiirun bima yacmaluun wallaahu allah basiirun waa mid u arag badan oo u ogaal badan bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan fayujaaziihim bihi waa ka abaalmarinaya laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam marka khitaamka aayadda lagu khatimay wallaahu basiirun bima yacmaluun waxaa ku jira tahdiid hanjabaad baa ku jirta waxay ka dhigan tahay ilaahay waa arkayaa waxay samaynayaan waa ogyahay culamada qaarkood basiirkan hadda waxay u fasireen bimacnaa caliim maxay ugu fasireen basiir iyo caliim laba isim oo ilaahay weeye yacni markaa mid walbana macno gaara ayuu leeyihi waxay yidhaahdeen culammada qaarkood yacni araggu yacni markaa iyo cilmigu waxaa kala tacalluq ballaadhan cilmigaa tacalluq ballaadhan oo dee waxa weeye yacni markaa ashyaada la arkayo yacni iyo ashyaada la ogaanayo waxa gudaballaadhan waxa la ogaanayo waxa la ogaanayo ayaa gudaballaadhan camalkoodina daahir iyo baatinba waa leeyihi mid muuqduu leeyahay mid qarsoon oo markaysaga ay ictiqaadsan yihin ama niyeysan yihin buu leeyahay yacni marka waxa weeye marka cilmigu waxa uu ku tacalluqaa waa ka ballaadhan tahay waxa basarku ku tacalluqo calaa kulli xaal sideedaad u fasiri kartaa inaad basiiru waa u arag badan yahay bimaa yacmaluun tii loo fasiraba haddii loo fasiro bimacnaa basiirka bimacnaa caliim oo basarki ziyaadaba soo gelayaan iyo haddii loo fasiro basiirun bimaa yacmaluun yacni markaa loo fasiro markaysaga waa u arag badan yahay waxay samaynayaan mar walba waxaa ku jirta tahdiid hanjabaad ku jirta oo ilaahay ogaalkiisa iyo araggiisaba waxaa ka dharanaya maadaama la soo sheegay wax xun ay samaynayaan oo xaqii ay ka indhabeelayaan oo ay xaqa aqbalaaddiisii ka dhegabeelayaan oo ay ka leexanayaan oo ay ka gaaloobayaan yacni waa ka abaalmarinayaa oo waa ku ciqaabayaa baa macnuhu dhacay marka tahdiid iyo hanjabaad baa ku jirta laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam ay wallahi laqad kafara aladiina xaqiiqe waa gaaloobeen kuwii qaaluu yidhi ina allaha allah huwa almasiixu waa masiix waa ciisa ibnu maryama ina maryama ah allah waa ciisa ibnu maryam kuwa sidaa yidhi waa qayb kiristaanka ka mide way gaaloobeenoo milladii waa ka baxeen wa qaala almasiixu almasiixu ciisa ibnu maryami wuxuu yidhi yaa banii israa'iila ubadkii israa'iilow ucbudu allaha allaha caabuda markaad halkan oo kale akhrinayso haddaad ka bilowda hamsadani wa hamsatu wasli waa in markaa aada goddaa haddii la xidhiidhinaayo lama markaa akhriyo hamzada hamsada lama akhriyo kollay cidda markaysaga dee qur'aanka talaqi markaysaga macallin markaa mutqina ka qaadatay waa garanaysaa sida loo akhrina laakiin dadka qaarkood baa dee waxaa dhici karta qur-aanka markay xoogaa dee ay markaa barteen inta kale inay iska higaadsadeen oo iyagu iska yani markaa dabeed markaa ayna talaqi toosa ayna ku wada qaadan qur qur'aankii marka kuwaasoo kale waxaa dhici karta inay qaldaan yacni alifkaa hadda aad aragto ama hamzada bicibaara asax yacni midna waxaa la saaraa yacni hamzada markaysaga calaamadeedii oo ra'su cayn kurka caynka caynka intiisaa sare ayaa la saaraa midna waxaa la saaraa ra'su saad saadka intiisa horaa la saaraa maxaa lagu kala tilmaamaya waxaa lagu kala tilmaamayaa hamsadu waa qaci iyo waa wasli baa lagu kala tilmaamaya hamze waxaa la yidhahdaa hamsatu qaci baa la yidhah hamsatu lqaci baa la yidhahdaa hamsatu lqaci ayaa la yidhahdaa hamsatulqacigu waa mid mar walba la akhrinayo xarakaysan ama ha reebnaato ama xaraka ha lahaato kordhig hoosdhig iyo godaal yacni marna laga tegi maayo haddaad aragto marka hamsadaas inay saaran tahay ra'su cayn kurka caynka caynku wuxuu leeyahay in yar oo qoollaaban iyo in kale oo la jiidaayo intaa la jiidayo waa inta dambe inta sarana waa madaxii madaxa caynka haddii la saaro waa intaa kurkoo la jaray kurkii caynkoo la jaray haddii la saaro hamsada hamsatulqaci baa la yidhaha marna lagama tegi karo laa waslan walaa waqfan mar la waqfinaayo mar la isku taagayo ama laga bilaabayo ama la xidhiidhinayo mar walba waa in la akhriyaa marna waxa weeye sida badanna markaysaga dee xarakaadkeediina waa la saaraa ama reebitaankeedii ama xarakadeedii kordhig baa saaran godaal baa saaran hoosdhig baa saaran reebitaan baa saaran wakada marka labada arrinba waa laysu raaciya raaciyaa hamzana waxaa la hamzatu waslin baa la yidhahdaa hamsatulwasli waa maxay waa hamse marka yada laga bilaabayo waa la akhriyaa laakiin marka la xidhiidhinayo hadalka oo aan yada laga bilaabin lama akhriyo in la akhriyaa waa laxni marka hamsadani hadda ucbuduu ku jirtaa wa hamsatu waslin saas aawadeed calaamadda yaree saarani waa saadka intiisii hore waslin maxaa ku jiray saad baa ku jiray saadkii baa la soo qaatay inta horea la soo gooyey dabeedna korkaa laga saaray waa hamzatu waslin ee taa lagu tilmaamaya qacina maxaa markaa la soo qaatay qacin cayn baa ku jiray caynkii ku jiray baa la soo qaatay intiisa sare ee kurka la soo qaatay hamzatu qacin soo cayn kuma jirin caynkii ku jirinba kurka la soo gooyey kurkii baa la saaray marka hamsatu qacin iyo hamsatu waslin saasay kala tahay calaamadooduna caynkaasay kala yihiin hamsatul waxay markaa yeelataa marka laga bilaabayo mar waa la godaa marna waa la hoos dhigaa marna waa la kordhigaa marka la kordhigaa waa markay al ku jirto keliya hamsatul wasli meel kale la kordhigaa ma jirto abadan hamsada al ku jirta haddaynay ahayn hamsatul wasli lama kordhigo aad ka bilowdidba kordhig inaad akhridaa waa laxni waxaad akhrin marka haddii kale oo ayna hamsadii al ku jirtay ahayn waa marka laga bilaabayuunbaa la akhriyaa hamsatul waslige waxaa la akhriyaa ama godaal ama hoos dhig labadaa midun baa la akhriyaa marka la godaayo waxay noqonaysaa xarafka yada ku saddexda ahi hadduu godan yahay godaal asli ah waa lala godaa marka laga bilaabaayo ucbuduu xarafka ku saddexda waa maxay waa ba'da caynulkelima ay sarfiyiintu u yaqaaniin kelmadda caynkeedii waa lala godayaa ucbudu allaaha baa la odhanayaa allah caabuda icbuduu iyo acbuduu toonna in la yidhaahdaa waa qarad waa laxni faaxisha weeye acbuduuna lama odhan karo icbuduuna lama odhan karo marnaba haddii la xidhiidhinayana lamama akhrin karo wa qaala almasiixu yaa banii israa'iila acbuduu baa la odhanayaa kelmadda ka horraysa xarafka ugu dambeeya waa in lagu dhuftaa addamarta xarafka ugu dambeeya waa in lagu dhuftaa laakiin marka laga bilaabaayo ucbuduu baa la odhanaya wa qaala rabbukum udcuunii haddii aad markaa udcuunii ka bilaabayso adcuunii odhan maysid idcuunina odhan maysid udcuunii baad odhanaysaa waayo xarafka ku saddexdii waa godan yahay godaal asli ah godaal asli ah halkaa tafsiil bay u baahan tahay kolley asli iyo farci maxaa looga caarid maxaa looga jeedaa godaalku marmarmuu asli yahay marna caarid buu yahay markuu caarid ka yahay waa marka ficilku asaalatan markiisa xarafkan ku saddexdii uu hoos dhignaa laakiin hadda munaasabada waawga uu godmay taasaa laga ixtiraazaya sida imshu oo kale animshuu mashaa yamshii shiinka xarakadiisu muxuu ahaa oo caynulkelima hoos dhig buu ahaan jiray haddaa maxaa goday markii amar laga dhigay hadda iyo markii uu mudaaric yahayba yamshuuna dee waawgan baa markaysaa kasra ma reebi karto mashaa yamshii siduu ahaa ayaa la yidhi markaysaa waawu damiir geli oo waxaad tidhahdaa jamac baa soconaya ya dee yamshiyuuna ma noqonayso markaysa marka waa la goynaya horta xarafkan markaa xarfu cillaha waa la goynaya kasraduna ma reebi karto waawgee waa loo godayaa limunaasabati lwaawi baa loo godaya marka godaal caarida weeye waa damma caarida la yidhahdaa marka godaal asliya marka leeyahay taasaa laga ixtiraazaya an haddii laga bilaabayo imshuu baa la odhanaya haakada calaa kulli xaal haddii uu markaysaga xarafka ku saddexi kor dhigan yahay ama xarafka ku saddex hoos dhigan yahay waa la hoos dhigaya hamsada marka laga bilaabaayo qaacidadu waa sidaas calaa kulli xaal qur'aanku wuxuu u baahan yahay talaqi ayuu u baahan yahay marka laakiin tambiihu man hadda uga jeeda wa qaala almasiixu ciisa bnu maryam wuxuu yidhi yaa banii israa'iila ubadkii israa'iilow ucbud ullaha allah caabuda rabbii rabbigay caabuda wa rabbakum yo rabbigiin caabuda rabbii waa laga beddelayaa marka allaha innahu sha'niya man yushrik billaahi ku kastoo allah u shariig yeela cid kale la wadaajiya khasaa'istiisiiyo wuxuu la gaar cid kale la caabuda ama khasaa'istiisa la wadaajiya faqad xarama allahu calayhi aljanna xaqiiqee ilaahay waa ka xaaraantinimeeyey calayhi korkiisa aljannata jannada ayuu ka xarrimay oo mid xaaraan ka ah ka yeelay wa ma'waahu hoygiisuna annaaru naar weeyi wamaa lildaalimiina kuwa xadgudbay uma sugnaan min ansaar cid u gargaartaa uma sugnaan laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalisu halaaa allah waxau ihi laqad kafara aladiina qaaluu ay wallaahi laqad kafara xaqiiqee waa gaaloobeen aladiina kuwii qaaluu yidhi ina allaha allah haalisu salaasa ay haalisu aalihatin salaasa ilaahyo saddexaa waa mid ka mida kuwa sidaa yidhi waa gaaloobeen waa qayb kiristaanka ka mide wamaa min ilaahin ilaa ilaahun waaxid wamaa min ilaahin mid la caabudaa ma ahaan ilaa ilaahun waaxid ilaah keliya mooyaane mid la caabudaa xaq ma aha ilaa ilaahun waaxid ilaah keliya mooyaane wa in lam yantahuu haddii ay ka reebtoomi waayaan camaa yaquuluuna waxay odhanayaan hadday ka reebtoomi waayaan ee kufriga ah saalisu halaasa iyo yacni masiix baa ilaahay ah iyo yacni markaa ibnullaahi buu yahay iyo erayada la midka ee gaalnimada hadday ka reebtoomi waayaan layamasanna aladiina kafaruu minhum layamasanna haleeleen o oh haleeleen o oh haleeleen yacni taabteen taabtee bimacnaa haleelee baa looga jeedaa alladiina kuwii kafaruu gaaloobay bimacnaa gaalnimada ku sugnaaday yacni markaa haleeleenoo taabteen minhum iyaga ka mid ahaadee ama minhum iyaga ahaaday cadaabun cadaab haleelee cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun wa xanuujinaya afalaa yatuubuuna ila allaahi wayastakfiruunah afalaa yatuubuuna may toobad keenaan ilallaahi xagga allah may u toobad keenaanoo u soo noqdaan wayastakfiruunahu allahumay dembi dhaaf weydiistaan wallahu allah gafuurun waa dembi dhaaf badan yahay o raxiimun waa naxariis badan yahay allah wuxuu inoo sheegayaa qolyihii kiristaanka ahaa oo hadallo gaalnimo ah ku hadlay oo qaarkood ay yidhaahdeen allahba waa ciisa bnu maryam qaarkoodna ay yidhaahdeen saddex ilaah oo isku ilaah waaxida ah ayuu ciise ka mid yahay bay yidhaahdeen waxay ku leeyihin waa saddex haddana waa ya yacni waxa weeye saasay leeyihin yacni waxa weeye saddexda marka laysu geeyo ilaah waaxiday isku wada yihiin bay ku leeyihin marka waa saalis salaasa qaar kale oo kiristaanka ka midna waxay yidhahen waa ibnullah waa inankii ilaahay oo ilaahay baa dharay bay yidhaahdeen saddexda hadalba waa gaalnimo ilaahay waxa ma dhalo lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad asal iyo farac toonna ilaahay ma leh waxa ma dhalo inuu wax dhalaana ma dhici karto isagana lama dhalin cid shabbahdaana ma jirto waa waaxid waa axad waa keli markaa shabiihi ma leh caqli darradooda waxay leeyihiin ciisa bnu maryam waa ina ilaahay bay leeyihiin qolada kiristaanka in badanoo ka midi haddana waxay leeyihin yahuud baa dishay yaa masalan haddii xagga bini aadamka aad ka eegto tusaalaynu u soo qaadanaynaaye walilaahi almasalu aclaa yacni boqor yacni wiilkiis haddii la colaadiyo oo cidi ay layso maxaa ciddaas laga filayaa inay markaa la kulanto yacni boqorkii markaa awoodda badnaa haddii inankiisi la dilo bini aadamka xaggiisa maxaa la filayaa inuu sameeyo soo inuu ciddii markaysaga markaa ka aargoosto maaha siday markaa yuhuudi u noolaan lahayd markaa caqli daradooday ka mid marka horena cid bini aadam ah oo bashar ah oo xaadis ah oo soo darriday oo cawaaridda bini aadamka ku timaadoo kale ay ku timaaddo yacni wax cunaya wax cabbaya waxyaalaha markaa sida bini aadamka u qashin saaroo kale u qashin saaraya oo qashinsaarku uga imanayo yacni sidee marka waxaa loogu sheegayaa markaa ilaah loogu sheegaya ilaah waxaa la yaqaanaa yacni waxa weeye ilaah xaqa ahi ilaaba ilaa waa inuu yahay mid azali ah oo weligiiba jiray waana inuu yahay mid abadi ah oo weligiiba jiraay waa inuu yahay mid hani ah aan cidna u baahnayn waa inuu yahay mid awood badan ou yahay marka waxa weye qadiir waa inuu yahay midaan markaa wax cawaarid iyo aafaad iyo dhibaatooyin la kulmayn yacni markaa sidee isu odhan karaan yacni markaa qof bini aadama oo aan jiri jirinee soo darriyey oo aan waarayna markaysa waxaa dhimanaya oo ay aaminsan yihiinba in la dilay ya ay aaminsan yihiin oo cunto iyo cabbitaan u baahan oo sida bini aadamku u qashin saaraya u qashin saaraya oo aan marka waxa weeye awood yacni markaa bini aadamnimada ka baxsan aan lahayn siday isu yidhaahdaan markaysaga waaba ilaah say isu yidhahdeen waa ilaah say u yidhahdeen marka waxa weeye caqlan wa sharcan waxay ku hadleen butlaankiisu waa wuxuu iska cad yahay oo sharciga keligii burin maayo baatilnimadiisa ma caddaynaye xataa caqligu waa garanaya waa caddaynaya caqliga saliimkaa ah waa lagu garanayaa waxaas inuu baatil yahay waa lagu garanaya waayo xaajada iyo yani baahida iyo cajziga iyo xuduudka iyo soo darinta ya kullu daalika ilahnimada waa ka hor imanaysa kullu daalika ilaahnimadoo ka hor imanaysa waxay ku leeyihiin markaa laahuut iyo naahuut baa midoobay ku leeyihiin laahuut waxay yidhahdeen waa ilaahay naasuutkuna waa bini aadamka yidhahdeen ittaxada allaahuutu waannaasuutu fii daati ciisa bay yidhahdeen aadaminimadii bini aadamnimadii iyo ilaahnimadiibaa daatada ciise ku midowday si markaad u eegto waa bini aadamku lahaa si kale markaad u eegtona waa ilaah labadii baa isku mid noqday allah wuxuu inoo sheegayaa ta noocaas inay tahay kufri gaalnimo inay tahay maxay ku gaaloobeen orodkay sidaa yidhaahdeen bay ku gaaloobeen manaadka kufriga lagu xidhay waa maxay waa qawlka ama odhaahda maxaa laga qaadanayaa in odhaah keliya lagu gaaloobaayo shardi ma aha markaysaga in la ictiqaadiye xataa haddii dheelleel xataa loo yidhaahdo waa lagu gaaloobaya ya haddii markaa la yidhaahdo ina allaha huwa almasiixu bnu maryam haddii cayaayir loo yidhaahdo xataa waa lagu gaaloobaya waayo manaadu alkufri waa maxay ma ictiqaadka mise waa qowlka hadda waxaa lagu xidhay qowlka ahlu sunna waljamaacana waxay ku kulansan yihin isku waafaqsan yihiin waxaa lagu gaaloobaa waxay noqotaa odhaah keliya shardi maaha caqiida inay raacdo waxaa lagu gaaloobaa waxay noqotaa ictiqaad keliya shardi maaha in lagu hadlo ama la sameeyo waxaa lagu gaaloobaa waxay noqotaa ficil keliya oo la sameeyo shardi maaha in lagu hadlo ama la caqiideeyo waxa lagu gaaloobaa waxay noqotaa shaki keliya yacni ayay noqotaa waxay noqotaa tarki keliya yacni ashyaadaasi inay kulanto iswada raacdaa shardi maaha odhah keliya waa lagu kufrin karaa sidaa ilaahay ugu gaalnimo xukmiyey laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha saalisu halaasa adamaraga yacni markaa manaatu lkufri waxaa laga dhigay qowlka ama ku dhawaaqiya iyo hadalka lagu hadlo saasaa laga dhigay saas aawadeed baa allah inoo sheegay dadkii istiizaaga la yimi inay kufriyeen yaa qul abillaahi wa aayaatii warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum markay yidhahdeen waa dheelleelaynin lama odhan may dheelleelayna dhabbay ka ahayd lama odhan dhabbay ka ahayd lama odhan laakiin sidoodii baa loo raacay toodii baa la sallimay markaasaa la yidhi marka waxaa qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulii kuntum tastahzi'uun haddaa dheelleelayseen ma allah iyo rasuulkiisii aayadihiisa lagu dhelleelaa laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ha cudur daarayna waa gaalowdeen iimaankiinni dabadeed maxay ku gaaloobeen biistihzaa'ihim istihzaagay la yimaadeen bay ku gaaloobeen marka ictiqaad shardi maa gaalnimada ictiqaad in loo shardinayo ma aha ee istihzaa keliya ayaa lagu gaaloobay saas aawadeed dadka ilaahay caayaya ama rasuulkiisa caayaya ama diinta islaamka caayaya milladda way ka baxeenoo waa gaaloobay marka uu caydaasi ka dhacday ayuu gaaloobay ma caqiidaysni inuu yidhaahdo kaga baaqan maayo gaalnimada ilaahay ma cayday mise maad caayin rasuulkiisa ma cayday mise maad caayin diinta islaamka ma cayday yacnii xukum axkaamta shareecada ka mida ma cayday ama ma dhaleecaysay hadduu yidhahdo haa dee waxa weeye waa ku gaaloobay intaas keliya gaalnimo ah ictiqaad shardi maa istixlaal looma shardiyo istixlaalka waxaa loo shardiyaa dunuubta aan sideeda gaalnimada u ahayn baa xalaashad la xalaashaday ya oo xalaalnimo laga caqiideeye loo shardinaya masalan zinadii buu xalaashaday waa ku gaaloobaya haddaanu xalaashana uu la yimaado oo xaaraannimo u ictiqaadsan yahay ma ku gaaloobaya maya kuma gaaloobaayo sababtu waa maxay dembigani ma aha dembi mukafir bidaatihi ah iskii gaalnimo uma aha zinadu ya sinadu iskeed gaalnimo uma aha laakiin shayga markaa waxa weeye istiizaaga lagu dheeldheelo yacni diinka islaamka ama lagu dheeldheelo ilaahay ama rasuulkiisa ama lacaayo iskeed bay gaalnimo u tahay waa mukafir bidaatihi saas aawoodee imaam albukhari muxuu kala farqiyey baabun almacaasi min amri aljaahiliyati walaa yakfuru saaxibuha biirtikaabiha ila bishirki muxuu kala farqinayaa shayga shirkiga ah oo mujarad ulirtikaab lala yimaadaa loogu gaaloobayaa wixii macaasiyaan markaysaga ahayn gaalnimada ka sokeeya mujarad in lala yimaado looguma gaaloobayo waxaa loogu gaaloobaya biistixlaaliha in la xalaashado xalaalnimo laga caqiideeyo waayahay masalada ku saabsan cayda ilaahay la caayayo inay gaalnimo tahay waa sheegnay culammada islaamkuna waa ku ijmaacsan yihin waa isku waafaqsan yihin inay gaalnimo tahay qur-aanka iyo xadiiska iyo ijmaaca culammada intuba waa ku sugan yihin culammadana wax isku khilaafsani ma jirto cayda ilaahay la caayo ama rasuulkiisa la caayo ama diinta islaamka la caayo inay gaalnimo tahay kufri akbara oo milada laga baxaayo la yskuma khilaafsana waa ijmaac jahlina arrinka noocaasoo kalea ma geli karo waayo qofka muslimkaa markiiba wuxuu garanayaa markuu islaamaba dee inuu markaa ixtiraamo oo weyneeyo allah iyo rasuulkiisa iyo diinta islaamkaba inay tahay mid markaa waajiba oo rumaynta la rumeeyo ayaa waxay keensanaysaa tacdiimka la weyneynaayo oo la ixtiraamayo ayay markiiba keensanaysa marka cay sariix ah yacni qofku uu ka jaahil noqdaa ma dhici karto ma dhici kartaa bacdu alalfaad oo aanuu moodayn inay cay tahay in la yidhaahdo waxa weeye oo aan caydii sariix ku ahayn waa suurtoobi kartaa taasoo kale inuu markaa dee waayo inay tanoo kale macno sabi u dhacayso laakiin cayd sariixoo caynimo ku cad mid waxa weeye markaa jahli uu qofku ka jaahil noqon karo ma aha marka jahli mid loogu cudraayo markaa baabkaa geli maayo luqa aanu garanayn af aanu garanayn waa dhici kartaa inta loo laqimo waxaanu garanayn intuu ku hadlo in la yidhaahdo caybaad ku hadashay taasoo kale waa suuragal waxaanu moodayn markaysaga markaa in macnaheedu sidaa yahay sida afaanu garanayn waa dhici kartaa in jahli geli karo laakiin shay markaa waxa weeye afku garanayay ah caynimadana ku cad jahli marnaba cudurdaar uma noqon karo marka aynu nidhi waxa weeye qowlka ama odhaahda ayaa lagu xidhay kufriga laguna gaalaysiiyey waxaa dhici karta in lays yidhaahdo nimankan dee kiristaanku markii horeba gaalay ahaayeen mar hadday markii horeba gaalo ahaayeen see looga deliishanayaa hadalkani daat ahaantiisa inuu gaalnimo yahay waxaa la odhanayaa ahlulcilmigu kaga jawaabaan xukunka gaalnimada ku saabsan ama gaalaysiintu alkufru yatajadad gaalnimadu waa cusboonaataa waana korodhaa qof gaali waa sii gaaloobi karaa gaalnimo kaleo ziyaaduu la iman karaa innaga hore u soo sheegnay kufri mujarada iyo kufri masiidi inay jiraan kufri la kororhsaday qofkii oo gaala gaalnimo kale haddana kororhsanaya marka lee waad gaalowday bimacnaa waxaa loo jeedaa gaalnimo kalead haddana la timi oo gaalnimadaadii hore ziyaado ka ah oo kufri masiid ah marka waxaa weeye inuu hore gaal u ahaa baajin mayso in kufriga markaa shayga gaalnimada uu la yimi ee lagu gaalaysiiyey daliishadka laga daliishanaayo daat ahaanteeda inay gaalnimo tahay mid baajinaysa maa waayo waa kufri masiid kufrigana yatajadad waa cusboonaanaya yaziid waa ziyaadaya waxaa loo jeedaa gaalnimo kaleoo gaalnimadoodii hore ka dheeraada bay la yimaadeen sidaas aawoodee haddii cid kale ay la timaaddo hore aan gaalo u ahayn hadalkaa inay ku gaaloobaysaa ka imanaysa inama annasii'u ziyaadatun fi lkufri muxuu ilaahay yidhi yacni nasiigu nasiigu waa maxay waa bil xurmo lahayd baa xurmadeedii la dibdhigayaa yani nimankii gaalada ahaa bilaha xurmada le way ku way bedbedeli jireen afar bilood baa ilaahay xurmo u yeelay afartaa bilood ee xurmada loo yeelay allah xurmada u yeelay minha arbacatun xurum afartii bay ku tasarufeen markaasaa maxay sameeyeen bil xurmo lahayd bay xurmadii intay ka qaadeen bay bil kale ku wareejiyeen markaasle maanta laga bilaabo xurmadii bisha muxaram waxaan u bedelay bisha safar maanta laga bilaabo safar baa markaa bil xurmale ah bisha muxaramna bil xurmale ma aha marka arrinka noocaasay sameeyeen baa nasii'a loodhan jiray maxaa ku sugan taxriimu maa axalla allah wa taxliilu ma xarama allah wax ilaahay xalaaleeye oo xalaal ka yeelay bay xurmo yagu u yeelayaanoo muxaram ka dhigayaan shayu ilaahay muxaram ka dhigayna xurmadii bay ka qaadayaanoo xalaal bay ka dhigayaan dee taasi waa gaalimo markaasuu ilaahay muxuu yidhi innama annasii'u ziyaadatun fi lkufri nasiigu wuxuu ahaaday bishii xurmada lahayd xurmadii in laga qaado bil kale aan xurmo lahayn lagu wareejiyo loo dibdhigo si xurmadii bisha muxaram in lagu wareejiyo bisha safar oo loo dibdhigaa ziyaadatun fi lkufri waa kororsi gaalnimo lasii kororsaday maxaa lala yimi gaalnimo kaleoo gaalnimadii hore dheeraadka ah yudallu bihi aladiina kafaruu yuxilluunahu caaman wa caama haakada marka nimankan inay gaalo ahaayeen maadaama uu ilaahay yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam hadda gaalnimada waxaa loogu xukumay odhaahday sidan yidhaahdeen gaalnimaday hore u ahaayeenna gaalnimo kaleo ka dheeraaday la yimaadeen baa laga tilmaamaya marka hadalkani inuu sidiisa gaalnimo u yahay oo milada laga baxa ayaa laga qaadanaya haakada aayadda kalena waa saasi leeg eh, laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha saalis alaasa saalis salaasana maxay yidhaahdeen saddex ilaahoo laysu geeyaa ilaah waaxida isku ah kiristaanka qaar baa yidhi saddexaasi waa maxay waxay ka cabbiraan iyagu alab iyo alibni waxay u jeedaan allaah ciise bnu maryamna dee ibnullaahi maadaama ay ku magacaabi jireen oo sidaa ay ka caqiidaysnaayeen baatil ahaan waa baatil weeyaane ilaahay waxba ma dhaline alab walibnu iyo maryam oo ummu ciisa ah saairsalaasa way isku khilaafaan kollay kiristaanka qabaa qaarkood ruuxulqudus bay ka dhigaan ka saddexaad ruuxulqudus tafsiirkiisana waa laysku khilaafaa ma jibriil ba mise waa nolosha bacdi waxay u fasiraan qudus in looga jeedo alxayaa marka alabu walibnu walxayaa ama alabu walibnu iyo ruuxulqudus oo jibriil looga jeedo ama la yidhaahdo waxa weeye ka saddexaad may waa maryam kitaabka tafsiirkuna wuxuu marayaa inuu marka ka saddexaad maryam ay ka dhigayeen calaa kulli xaal laakiin madaahib kala duwan bay taa kaga sugnaayeen marka labada hadalba waa gaalnimo cad waa gaalnimo cad wey wulaatu lmutasawifa suufiyada kuwooda talax tegey ee ibnu carabi iyo ibnu faarid iyo waxay iyagu ku hadleen hadalkan yacni in allaha huwa almasiixu ibnu maryam ay yidhaahdeen markaa kiristaanku itaxada allaahuutu wannaasuut ya hadal la mida kana sii daran bay ku hadleen oo maxay ah inay yidhaahdeen wujuudkaba dee ilahay unbaaba jira wujuudka waa mid keliyaba ya khaaliq iyo makhluuqoo dhan baaba isku mid ah waata dee xataa gabayadooda ka mid ahayd yani marka alrabu cabdun waalcabdu rabbun layta shicri man ilmukallafu suufiyadii waxay ka aaminsan yihiin ghaalibu suufiya dee ma qabaan hadalladan in la yidhahdo laakiin haddana waxay ka aaminsan yihiin kuwii odhanaya awliya ilaahay inay ahaayeen maxay haddaa ugu doodayaan haddii hadallada noocana iyagu aynay odhanayn kuwii odhanaayee kutubahooda ku qoray ee gabayadooda ku tiriyey maxay u daafacayaan waxay ku daafacaan laba dariiqo dariiqa waxay tahay waa inay yidhaahdaan yacni hadalladan waa madsuus kutubahooda waa la dhex gashaday waa lagu dhex daray waxay iyagu yidhaahdeenoo qoreen maaha ya been abuur weeye hadda kutubihii nusqad ka maran hadda la kaalaya ma soo helayaan allo waxa makhtuuda ay hayaan ya waxay ugu yaallaan markaysa marka hadallada inay yidhaahdeen dariiqada qaar baa doona inay ku daafacaan yidhaha waxaan waa madsuuso waa dasiyo waa lagu dhex daray ee waxa iyagu qoreen ama yidhaahdeen ama ku gabiyeen ma aha wama alkalbu walkhinziiru ilaa ilaahuna kulaha waxyaalahay markaa odhanayaan wax kastaad aragta waxay ku leeyiin waa allah oo allah baa marka wujuudku waa mid qura unba khaaliq iyo makhluuq waaba isku mid kulaha ya waa kufri markaa talax tegay wy aadtu odhanaayo yani markaa culamada qaarkood ay odhanayaan sida markaa dahabi oo kale imaamu dahabi waxa markaysagaa fusuuska iyo markaysagaa markaa ku yaalla futuuxaat almakiya iyo fusuusulxikamka ibnu carabi qoray waxa ku yaalla haddayna gaalnimo ahayn famaa fi dunya kufrun adduunyadaba gaalnimo kuma sugnaa haddaan taasi gaalnimo ahayn imaamu dahabi baa odhanaya haddaan taasi gaalnimo aynay ahayn famaa fi dunya kufrun adduunyadaba gaalnimo kuma sugna hmm, saasodhan ariiqada labaad ay ku daafacaan waxay tahay waa inay yidhaahdaan yacni khalal baa ku dhacay awliye ilaahay bay ahaayeen markii dambe khalal baa ku dhacay marka xaale maqluuba calayhim ay yihiin oo waxba kala garanayn laa yadruun maa yaquuluun bay waxaan ku hadleen ya yani khalabatu xaal wax la yidhahda ahayeen bay kuleeyihin hay waa waalaayeen mia majaaniin bay ahayn labadaa dariiqay ku daafacaan calaa kulli xaal yani waxa weeye hadalka marka kiristaanku waxay lahaayeen laahuudkiiyo naasuudku daatada ciise keliya ku midoobay laakiin iyagu maxay qabaan iyagu waxay qabaan ilaahay caalamka caalamkao dhan iyo makhluuqaadkao dhan buu la midoobo isku mid noqdeen ya waa marka itixaad khaas iyo eh, waxdatu khaas yani marka waxda caama ah marka lagu tago itixaad caam itixaad khaas waa madhab kale oo ariiqadooda ka mide eh, waxay leeyihiin maya inta awliyada ah ayuu ilaahay la midoobo isku mid yihiin inta kale maya marka dee in laha daatada ciise keliyay marka waxay midoobeenoo isku mid noqdeen iyo in la yidhahdo awliyada ilaahay oo dhan buu ilaahay la midoobo isku mid noqdeen yama daran in la yidhahdo caalamkao dhan iyo makhluuqaadkao dhan buu ilaahay la midoobay shay kastaad aragtaaba waa allah dee kufrigeed waa ka sii darantayba waxaa labada la qaatayba oo labada markaa dee kufrigu isagoo kufri waday yuu haddana kala sahlan yahay oo isagii kale sii kala daran yahay bacdu shari asharu min bacd sharkiibaa sii kala daran dee in la yidhahdo wax walba markaysaa ilahay waa la midoobo isku mid bay yihiin waa ka sii darantay hada amarkiisa ah, marka waa aam allah waxa uu yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam ay wallaahi allah baan ku dhaartay laqad kafara aladiina xaqiiqee waa gaaloobeen kuwii qaaluu yidhi ina allaha allah huwa almasiixu waa masiix ibnu maryama oyna maryam ah almasiixna waxaa loo jeedaa ciisa loo jeeda sabaqa miluh yani hadal la oo suuradda markaa suurat almaa'ida awalkeeda aynu ku soo aragnay maqraha labaad wa qaala lahum almasiixu wuxuu iyaga ku yidhi masiix oo ciisa bnu maryam ahi yaa banii israa'iila ubadkii israa'iilow israa'iil kuwuu dhalayow yaa qawmi muxuu odhan waayey oo yaa banii israa'iila uu yidhi yacni markaa isagu aabbe ma lahayn ciisa bnu maryam dee reer abtay u ahaayeen yacni markaa ree banu israa'iil markaa dee qowmkiisi xaqiiqatan uma aha yacni ha ahaado markaysa markaa ictibaar ahaan yani iyagaa uga tirsanaado ibnu ukhtilqawmi fa huwa minhum baa xadiiska saxiixa ku soo aroortay ya inanka markaysaga markaa dee qolo inantoodu ay dhashaa iyaguu ka mid yahaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiix ibnu ukhtilqawmi fa huwa minhum ya huwa minhum marka laakiin qownkiisa xaqiiqatan uma ahayn maadaama aanu markaa waxaweyn yani tolde aynay u ahayn aanu aabba ku lahayn marka yaa banii israa'iilu kula khitaabi jiray yaa qawmii kulama khitaabi jirin yaa banii israa'iila ubadkii israa'iilow israa'iil kuwuu dhalayow ucbud allaha allah caabuda rabbii ka beddelo rabbigay caabuda wa rabbakum iyo rabbigiin caabuda fa innii cabdun anigu addoon walastu biilaah tawdiixahaan buu markaa sheikhu u sheegaya anigu addoon baan ahay ilaah ma ihi aniga hay caabudina ee allah caabuda innahu man yushrik billaah innahu shaniye damiirka haaduu shanigu u noqonaya man yushrik billaahi ku kastoo allaha markaa u sharig yeela oo la wadaajiya fi lcibaadati hayrahu cibaadada cidaan allah ahayn la wadaajiya oo cid kale caabuda cid kale allah la caabuda faqad xarama allaahu calayhi aljanna faqad xarama allaahu ilaahay waa ka xaaraantinimeeyey calayhi korkiisa aljannata jannada ayuu ka xaaraantinimeeyo uu ka manciyey oo mid ka caaggan ka yeelay manacahu an yadkhulaha wuxuu u diiday jannada inuu galo ayuu u diidey yacni taxriim abadi ah waa taxriim abadi ah waa ciddii shirkiga iyo gaalnimada ku dhimata hmm. yacni markaa looma dembi dhaafaayo jannana ma gelaayo naartana kama baaqanayo abadal aabaadna naarta waa ku waaraya oo gaal kastoo gaalnimo ku dhintaa yani naartuna waa abadiya yacni inuu ku waarayo ku jirayaana waa abadi wa ma'waahu hoygiisuna annaaru naar weeyi wamaa lildaalimiina kuwa xadgudbay uma sugnaan min ansaar cid u gargaartaa uma sugnaan ansaartaasoo yamnacuunahum u diidaya min cadaab illaahi cadaabka ilaahay u diidaayo ma jiraan laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalisu alaasa ay wallaahi allah baan ku dhaartay laqad kafara aladiina xaqiiqe waa gaaloobeen kuwii qaaluu yidhi ina allaha allah haalisu alaasatin ay haalisu aalihatin ilaahyaal mid ka mida weeye alaasatin saddexa haalis alaasa waxaa loo isticmaalaa waa axadu alaasa saddexda marka ayuu ka mid yahay waxaana sidaa marka eh, la yidhaahdo saali alaasa iyo raabicu arbaca iyo yani la yidhaahdo wax isku nooca ah baa sidaa yani marka loo cabiraa laakiin raabicu alaasa marka la yidhaahdo waa markay kala duwan yihiin markay kala duwan yihiin yani marka ayaa la yidhahda raabicu alaasa iyo yani marka waxa weeye khaamisu arbaca iyo laakiin marka waxaa khaamisu khamsa iyo raabicu arbaca iyo salis alaasa la yidhaahdo carabi ahaan waxaa loo isticmaalayaa waa yani mid ka mida waana isku wada nooc baa laga tilmaamaya waayahay marka wuxuu tilmaamay alaasatin inay sifa tahoo aalihatin la qadaraayo oo mawsuufkiibaa yani xadfan ay haalisu aalihatin alaasatin ilaahyaal saddexa mid ka ay axaduhaa waa mid ka mida walaaakharaani labada kalena sida iyagu u qabaan ciisa wa ummuhu waa ciise iyo hooyadii wa hum firqatun min annasaara waa koox kiristaanka ka mida qayb kaleoo kiristaanka ka midi ah, saalis salaasa iyagoo odhanaya ka saddexaad waxay ka dhigayaan ruuxulqudus waa laysku waafaqsan yahay laba ahaan in ciise iyo allah ay uga jeedaan laakiin ka saddexaad bay isku khilaafeen ka saddexaad ma ummu ciisaba oo maryam ah mise waa ruuxulqudus ruuxulqudus hadduu yahayna ma jibriil baa loo jeedaa mise xayaatada iyo noloshaa loo jeedaa hmm. waayo ikhtilaafaad yani markaa ay isku khilkhilaafsan yihiin sidaan hadda markaa sheikhu marayna waa sida markaa taabiciinta qaarkood laga soo wariyey inay sidaa markaa saarif alaasa ay u fasireen waana sida ibnu kasiirkuna doortay iyo mufasiriin kaleba wamaa min ilaahin ilaa ilaahun waaxid wamaa min ilaahin xaqun ilaah xaqi markaysaga waxba ma jiro ilaa ilaahun waaxidun ilaah keliya mooyaane wain lam yantahuu camaa yaquuluuna wain lam yantahuu hadday ka reebtoomi waayaan camaa yaquuluuna waxay odhanayaan hadday ka reebtoomi waayaan oo ka hadhi waayaan oo min ataliisi yani saddexaynta markaa yani ah inay saddex ilaah sheegaan wayuwaxidu ay markaa keliyayn waayaan walam yuwaxiduu baa macnuhu dhacaya layamasanna aladiina kafaruu taabteen bimacnaa haleeleen oo haleeleen oo haleeleen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay dee gaalo awalba u ahaayeen maxaa loo jeedaa ay habatuu cala alkufri gaalnimada ku sugnaadoo ku daa'imo ku israaray hadalkan inay yidhaahdaan dee way gaaloobeen laakiin hadduu gaaloobo dee gaalnimadii ka toobad keenoo soo islaamo dee cadaabku uma sugnaanayo marka kafaruda waxaa looga jeedaa hadday gaalnimada ku sugnaadaan oo dee ay ku dhintaan inama alacmaalu bilkhawatiim minhum xaalay yaga ahaadeen waxaa taabanaya cadaabun cadaab baa taabanayo haleelaya cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun oo xanuujinaya facil bimacnaa mufcil mu'limun wa huwa annaaru waa naarta waa naarta guri taqdiirka ma u baahan yahay wamaa min ilaahin ilaa ilaahun waaxid bacdu ahlicilmi waxay yidhahaan waxba taqdiir uma baahnaa mubtadiyo marka waxay noqonaysaa inaan waxba taqdiira ah ayna u baahan lakiin bacdu ahlicilmi waxay mareen taqdiirka inuu u baahan yahay qaarkoodna waxay qadareen mucribiinta qaar lanaa bay qadareen marka xaqin in la qadaro ayaa markaa fiican haddii kale xaqin sife laga dhigo oo dabeedna markaysa markaa lana ama filwujuudi marka la qadaro yani laakiin xaqin sife laga dhigo yani labada wejiba waa saaiq labada wejiba waa saaiq laakiin taqdiirka xaqu kolleyba laga maarmi maayo waayo aaliha kaloo baatil lagu caabudaya waa jirtaa dalika biana allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi albaatil waxaa lagu kala saaray ashyaada la caabudaayo allahna inuu yahay ilaaha xaqa ah ashyaada kale la caabudaana inay yihiin baail ay yihiin baatil ay yihiin marka dee wixii marka allah ka soo hadhay la caabudaa yacnii luqa ahaan ilaah waa lagu itlaaqayaa biictibaari in laga yeeshay oo la caabuday baa ilaah loogu itlaaqayaa laakiin waa ilaah baatila fama aghnat canhum aalihatm alatii yadcuuna min duuni illah waatuu allah yidhi waana qowlullah fama aghnat canhum aalihatm alatii yadcuuna min duuni illah aalihadoodii waxba kama tarin waxba kama daaficin yacni aalihadayuu allah ku itlaaqay waa waxay caabudayeen marka itikaadkoodiiyo ficilkoodiiyo cibaadada ay caabudayeen bay ka ilaah yeesheen taas ayaa laga tilmaamaya wa huwa naaru cadaabku waxa weye waa naarta weeye afalaa yatuubuuna ila allah miyaanay xagga allah u toobad keenina u soo noqonayn towbada waa rujuuc iyo noqosho weeye marka tawxiidka ilaah iyo taacadiisa in loo noqdo allah loo toobad keena laga tilmaamay wa yastakfiruunahu waa shirkigii laga toobad keeno laga fuqo gaalnimadii laga yimaado mm, lasoo islaamo macaasi in laga toobad keeno gaalnimada ka sokaysaa qofkii waxba u tari mayso intuu gaalnimadii ku sugayey allahna miyaynay dembidhaaf weydiisanayn mima qaaluuhu waxay yidhaahdeen miyaynay allah ka dembidhaaf weydiisanayn istifhaamu tawbiih waa istifhaam yani canaan looga jeedo yani may toobad keenaan oo dee markaysa ilahay dembidhaaf weydiisaan ha toobad keenaan macna canaan baa ku jirta canaana ayaa markaysaga ku jirta wallaahu allah hafuurun waa dembidhaaf badan yahay liman taaba ciddii toobad keentuu u dembidhaaf badan yahay raxiimun waa u naxariis badan yahay bihi allah waxau yidhi malmasiixu bnu maryama ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul malmasiixu masiix ma ahan ibnu maryama oyna maryamo ahi ilaa rasuulun rasuul mooye wax kale ma aha ilaahna ma aha ibnullaahina ma aha rasuulkaasoo qad khalat ay tagtay oo ay socotay min qablihi isaga hortay alrusulu rasuulladii ay tageen bimacnaa rasuulladii ka horreeyeyba ay dhinteen wa ummuhu hooyadiina sidiiqatun waa mid run sheegid badan ama sidiiqatun waa mid rumayn badan kaanaa ya'kulaani aacaam kaanaa waxay ahaan jireen labadooduba ya'kulaani qaar cunay ahaan jireen aacaama cuntada cuntada ayay cuni jireen yacnii aaliha may ahayn undur kayfa nubayinu lahum alaayaat undur eeg eh. kayfa nubayinu sidee baan ugu caddaynaynaa xaalay sidee yihiin baan u caddaynayna lahum yaga alaayaati aayadaha ugu caddaynaynaa uma andur intaa dabad eega u fiirso annaa yufakuun xaggee loo qallibayaa oo xaqa looga leexinaya qul waxaad tidhahdaa atacbuduuna miyaa caabudaysaan min duuni illaahi allah sokadii ama ilaha hayrkii miyaa caabudaysaan maa laa yamliku lakum midaan idiin hananayn idinka daran wax dhiba ama lur aan idin hanaanayn haddaa caabudi weydaan aan idin cadaabayn ama idin dhibaataynayn walaa nafcan wax tarna aan idin hananayn oo yacni markaa nafci uu idiin soo jiidaya aynay jirin oo haddaa caabuddaan na aan waxba markaa idin tarayn haddaa caabudi weydaanna ayaan idin dhibayn oo dhib iyo dheeftoonna aan idin lahayn miyaa caabudaysaan yacni ha caabudina waa inkaar lagu inkiraayo wallaahu allah huwa samiicu waa ka maqalka badane alcaliimu cilmiga badan weeye qul waxaad tidhahdaa yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow laa tagluu fii diinikum laa tagluu ha ku talax tegina fii diinikum diinkiinna ha ku talax tegina hayra alxaqi ay guluwan talax tag hayra alxaqi aan xaq ahayn ha ku talax tegina marka tafriidkii ifraadkii ku talax taggii dheeraynta ahaa laga dheeraynaayey iyo ka gaabintii labadu waa soo gelaysaa bay idhahdeen hmm, oo tasaahulkii ahaa walaa tatabicuu marka khayr alxaqi la yidhaahdo huluwan baa la qadarayaa masdarkaa laga sifaynaya mafcuul mutlaqa ama la yidhaahdo waa la xaalaynayaa hayra alxaqi xaal aad tihiin mujaawiziina alxaqa xaqa qaar ka tallaabaya aad tihiin aad wejigaa labaadna culamada qaar baa baneeyey walaa tatabicuu ha raacina ahwaaa qawmin dad hawooyinkoodiiyo waxay jecel yihiin oo nafahoodu jecel yihiin qowmkaasoo qad dalluu lumay oo ambaday min qablu horay u lumay wa adalluu kasiiran in fara badanna lumiyey wadalluu ka anbadoo ka lumay can sawaa'i asabiil waddada xaqa ah bartankeedii ka lumay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk